بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف النسب إلى فعيلة فعيلة hadii la rabo in wax loo nisbeeyo faciila oo ta wadata marka la rabo in loo nisbeeyo ta'deeda waa in la jaro ta'da markii la jarana ya-da caynta ka dambeyda haddana waa in la jaro labadaas xaraf marka laga jaro waxaa kuu soo haraa faaciil oo caynteedu kasrisan tahay faaciil sida noo imaan doonta haddii la nisbayna caynta kasradeeda fatxa loo rogaa tanna waa sidii oo kale fatxa ayaadu rogee haddaba waxa aa leedahay faaciila nisbadeedu waxay noqonee facaliyun oo caynteedu ay fatxisan tahay ya-deediina waa la jaray ta-deediina waa la jaray kasradii cayntana fatxaa loo rogay laakiin faciil haddii ay tahay oo biduuni taa ah waxba laga taaba maaye sideedaa loogu nisbaynaa annasabu ilaa faciila xaniifa waxaa leedahay xanafiyun bixadfi taa'i taada la jaro wa xadfi yaa'i faciila faciila yaadeedana la jaro wa nuqila facil waxaa loo naqliyey ilaa facal oo ula jeedo kasrada caynta fatxa loo rogaa sababtoo ah iyadoo cayntu ay kasrisan tahay haddii sidaa loogu nisbeeyo laamtana waa in la kasriyo ila yaa u nisbaa ka dambeyda yaa u nisbahana xarafka ka horeeya waa inuu kasrisan yahay meeshaa waxaa ka dhalanaya cayntii inay kasrisan tahay laamtiina kasrisan tahay yaadii oo mushadada ana ay ka dambeydo tawaali lamhaal baa meesha ka dhaca marka culays baa ka imaana si looga takhaluso ayaa caynta kasradeeda fatxo loogu rogaa haddaba ogow faciila xukunka aan u soo sheegnay oo ah ta'deeda in la jaro ya-deedana la jaro kasradana fatxo loo rogo wuxuu khaas ku yahay inuusan ajwaf ahayn mudaacafna uusan ahayn faciilatun haddii ay noqoto ajwaf sida tawiilatun oo kale ta'da keliyaha ka jaree tawiiliyun baa leedahay mudaacaf hadduu noqdo sida shadiidatun marka loo nisbaynaa ta'da keliyaha laga jaraa waxaa leeyahay shadiidiyun shadiidatun waxaa leedahay shadiidiyun habatat ilyaau ya-du way sugnaatay liannahu mudaacaf maxaa yeele waa mudaacaf waxaana la mida mudaacafka hadduu ajwaf noqdo ama muctallul cayn noqdo sida tawiilatun waxaa leedahay tawiiliyun wa qaaluu waxay dhaheen camiira waxay yidhaahdeen camiiriyun bay yidhaahdeen saliiqa waxay yidhaahdeen saliiqiyun saliima waxay yidhaahdeen saliimiyun biihbaatiilyaa-i ya-da oo la sugo qiyaaskuna muxuu ahaa qiyaasku wuxuu ahaa ta'dana in la jaro ya-dana la jaro kasrada cayntana fatxo loo rogo oo la yidhahdo camariyun salaqiyun salamiyun in la yidhaahdo wa haadaa cinda yuunus yuunus sida uu qabo qaliilun khabiif waa yar yahay waana luqad aada radii u ah sida aada u jeeddana waa shaad shuduudkuna hadduu wuxuu ka imaanaa qiyaasku wuxuu ataadana in la jaro ya-dana in la jaro kasradana in fatxo loo rogo annasabu ilaa fucayla fucayla in loo nisbeeyo hayra mudacafin oo mudacaf aan ahayn fucayla oo ta wadata marka loo nisbaynaa ta'deedana waa in la jaro ya-deedana waa in la jaro cayntuna hadda way ku fatxisan tahay markaas wuxuu noqonaa fucaliyun juhayna waxaa leedahay juhaniyun bixadfi taa'i walyaayi ya-da iyo ta'da labada waa la jaraa haddaba ogow fucayla marka ay ta'da wadato ayay xuunkaas qaadane oo ah ta'deedana in la jaro ya-deedana in la jaro laakiin haddii fucaylun ay noqoto oo biduuni taa ah waxba ka taabamayse sideeda ugu nisbayne quraysh waxaa leedahay qurayshiyun qiyaas ahaan qurayshun waxaa leedahay qurayshiyun qurashiyunna waa soo aroortay marka qurashiyun laakiin waa shaad ajaazuu fiihi waxay ku bannay ihbaat alyaa wa xadfahaa labadaba laakiin qiyaasku waa inay ya-du joogto waxaana shaad ah ya-da in la jaro oo qurashiyun la yidhaahdo haddaba kama uusan hadlin fucaylatun oo ta wadata oo mudacaf ah haddii mudacaf uu yahay ta'da keliyaha laga jaraa fucaylatun tusaale ahaan qulaylatun haddii aad rabto inaad u nisbaydo waxaa leedahay qulayliyun keliyaha leedahay annasabu ilaa facuula facuula haddii wax loo tiirinaa annasabu ilaa facuula sibaweyhi marka wuxuu qabaa facuulatun inay la mid tahay faciilatun hadalkaas oo macnihiisu yahay facuulatun ta'deedana in la jaraa waawdeedana in la jaraa damadeedana in fatxa loo rogaa marka waxay ku imaanee facaliyun shanu'ata waxaa leedahay shanaiyun ta'deediina waa la jaray waawdeediina waa la jaray damadiina fatxa loo rogay madhabu sibawey waljumhuur xadfu lwaawi wataa waa in waawda la jaro ta'dana la jaro damadana fatxo loo rogo shanu'ata shanu'iyun madhab lakfash walmubarid waljarmi xadfu taaci faqad ta'da keliya waa in la jaro khilaafkaas marka wuxuu ka jiraa facuulatun oo ta' wadata laakiin facuulun oo aan ta' wadanin waxaa laysku waafaqay in sideeda loogu nisbaynaa oo waxaa leeyahay xaluubun haddii loo nisbaynaa xaluubiyun annasabu ilaa maa kaana calaa wasni facil fucil ficil haddii la rabo in loo nisbeeyo shay cayntiisu ay kasrisan tahay oo thulaathi ah facil cayntiisu way kasrisan tahay waana thulaathi fucil cayntiisu way kasrisan tahay ficilna cayntiisu way kasrisan tahay dhammaantoodna waa wada thulaathi laakiin xarakada fa-day ku kala duwan yihiin marka la rabo in loo nisbeeyo shay thulaatsi ah oo cayntiisu ay kasrisan tahay kasradaas waa in fatxo loo rogo ciladana waa soo sheegnay oo ah haddii caynta kasradeeda loo daayo laamtana ay ka dambayso yaa u nisba yaa u nisbana xukunkeedu uu yahay xarafka ka horeeya markasta inuu maksuur noqdo waxaa ka dhalanaya cayntii inay maksuuro noqoto laamtii maksuuro ay noqoto laba yaa-ood oo isku shidan oo kasrada ay isleeyihiin inay ka dambaydo tawaali amhaal baa ka dhacaa ashyaa isle hadday israacdana culays baa ka yimaada culayska si loo fududeeyo ayaa caynta kasradeeda waxaa loo rogay fatxo oo laamta kasradeeda maxaa fatxo loogu rogi waayey laamta hadde kasradeeda lama taabo karo ilaan yaa u nisba xarafka ka horeeya mar kasta waa inuu maksuur yahay facil tusaale ahaan melik haddii la rabo in loo nisbeeyo waxaa leeyahay malakiyun baa ee malikiyun la dhihi maayo ficilna maxaa ka mida ah du'il haddii wax loo nisbayna waxaa leeyahay du'aliyun ficil maxaa ka mida ah ibil haddii wax loo nisbayna waxaa leeyahay ibaliyun bifatxi cayni lkalima fi thalaathati wujuuban caynulkelimaha waa in la fatxiyo saddexdoodaba waana waajib annasabu ila almuhana waaljamci saalim haddii la rabo muhane in loo tiiriyo ama jamcu lmudakaru saalim ama jamcu lmuanasu saalim xukunkiisu muxuu yahay kitaabaani marka la rabo in wax loo nisbeeyo haddii lasoo khulaaseeyo shayga muhanaha ah ama shayga jamaca saxiixa ah marka la rabo in loo nisbeeyo calaamadii tafniyada iyo calaamadii jamaca waa in laga jaro alifta iyo nuunta tafniyada waa in laga jaro ama ya-da iyo nuunta jamcu lmudakaru saalimna calaamadii jamca waa waawda iyo nuunta ama ya-da iyo nuunteed waa in la jaro jamcu lmuanasu saalimna alifta iyo tada waa in la jaro mufradka markuu kuu soo haro mufradkaas baa u nisbayne kitaabaani wuxuu noqonaa kitaabiyun buu noqonaa alifti iyo nuuntii waa la jaray bixadfi ziyaadati tafniya tafniyada ziyaadadii aliftii iyo nuuntii waa la jaray wanisbati ila lmufrad mufradkana loo tiiriyo waa musanihii muslimuunana waa jamcu lmudakaru saalim muslimiyun bixadfi ziyaadati aljamci oo ah wawda iyo nuunta in la jaro wanisbati ila lmufrad markii muslim uu kuusoo horeeya yaa u nisbaa xagga dambe laga raacinaa muslimaatun muslimiyun baa leed bixadfi lalifi wata uma yaqacu nasabu kadibna nasabka ayaa dhacaa annasabu ila lmulxaq bilmuhana waljamci musanaha iyo jamaca wixii mulxaq u ahaa almulxaqu bilmuhanaa ithnaani waxaa leedahay ithniyun ayaa leedahay oo macnaheedu uu yahay in aliftii iyo nuuntii labadoodaba la jaray ithniyun xamdaan alifta iyo nuunta la taaba maayo xamdaaniyun iyadoo sideeda ah loo tiiriyey almulxaq bijamci lmudakar cishruuna waxaa leedahay cishriyun oo waawdiyo nuuntii waa jaree sinuuna waxaa leedahay sanawiyun sinuuna sooma aha asalkeedii hore oo mufradkeedii u celi sanawun sooma ahayn ama sanahun sooma ahayn sanawiyun ama sanahiyun labadaba waa kuu furan tahay almulxaq bijamci lmu'annas adricaatun waxaa le adricaatiyun iyo adriciyun labadaba adricaatiyun iyo adriciyun labadaba waa kuu furan tahay oo macnaheedu uu yahay inaadan waxba ka taabanna waa kuu furan tahay calaamada jamaca inaad ka xadaftana waa kuu furan tahay annasabu ilaa jamci taksiir jamcu tagsiirka in loo nisbeeyo haddii lasoo khulaaseeyo jamcu tagsiirka wuxuu u laba qaybood jamac mufrad leh iyo jamac aan mufrad lahayn jamaca aan mufradka lahayn sidiisa ugu nisbayne cabaadiid waa jamac aan mufrad lahayn marka u nisbayne waxaa leedahay cabaadiidiyun maxaasin waa jamac aan mufrad lahayn maxaasiniyun baa leedahay laakiin jamaca mufradka leh mufradkiisii baa u celine kadibna mufradkaas baa u nisbayne tusaale ahaan masaajid waa jamac mufradkiisa uu celi oo masjid ah masjid u nisbeey waxaa leedahay masjidiyun masjidiyun marka waa nisbatun ilaa masaajid sidoo kale waxaa leedahay kutubun kitaabiyun baa leedahay masaajid masjidiyun yuradu ljamcu waxaa loo celinaya ilaa suurati lwaaxid annasabu ila alcalam almanquul min aljamci calamka jamaca laga soo naqliyey waxaa jira asmaa aclaam ah oo markeedii hore jamac mukasara ahayd see la yeelay haddaba ma mufradkiiyaa loo celinaa maya bacdamaa kal mufradi ay noqotay oo isim calama ay tahay sideedaa loogu nisbaynaa tusaale ahaan ansaar mufrad bay lahayd markeedii hore oo jamac bay ahayd intaan calam laga dhigin laakiin kadib calam bay noqotay oo waxay calam u noqotay labadii qabiilo ee magaalada madiine deganaa ee aws iyo khasraj ahaa labadoodaasee calam u noqotay hadda ansaar marka loo nisbayna waxaa leeyahay ansaariyun ansaar waxaa leedahay ansaariyun madaa-in waa meel ciraaq ku taalla magaalay magac u tahay laakiin markeedii hore jamac bay ahaydoo madiinatun ayaa mufradkeedu ahaa hadda madiiniyun dhihi maysid ee waxaa leedahay madaa-iniyun ambaar waa sidoo kale calaa siiqati ljamci waana magaalo ciraaq ku taala ambaariyun baa leedahay wadakaruu waxay sheegeen culummadu ana alcilata cilada fi nasabi calaa lafdi ljamci lafdiga jamca oo afcaala ah in wax loo tiiriyo hiya mushaabahatuhu lafda afcaalin lafda afcaal inuu shabaho cibaaradan marka khalal baa ku jira sawaabkeeduna wuxuu ahaa wadakaruu ana alcilata fi nasabi calaa lafdi ljamci hiya mushaabahatu lafdi afcaalin lilmufrad saasuu ahaa wadakaruu waxay sheegeen ana alcilata cilada fi nasabi oo tiirinta calaa lafdi ljamci loogu tiirina hiya ciladaas inay tahay mushaabahatu lafdi afcaalin lafdiga afcaal inuu shabaho lilmufradi mufradka inuu shabaho sawaabka cibaaradu waa sidaas xataa ina siibaweyhi qaala wuxuu yihi ina lafdahu afcaal lafdigiisa mufradun waa mufrad shabahitaanka marka afcaal isi mufrada uu shabaho waxaa dhacda mararka qaarkood mufrad in lagu sifeeyo tusaale ahaan innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih fajacalnaahu samiican basiira amshaajin waxay hadda sifo u tahay nudfatin oo mufrad ah mararka qaarkoodna damiirku wuxuu usoo laabtaa afcaal isagoo mufrad ah ka qowlihi tacaala wa ina lakum fi lancaami lacibrata nusqiikum mima fii butuunihi damiirkaas butuunihi ku jira damiirkaas fii butuunihi ina lakum fi lancaami lacibra nusqiikum mima fii butuunihi damiirkaas butuunihii ku jira wuxuu u laabanaa ancaamta culimmadu marka waxay leeyihiin lafdiga afcaal waxa ku socda oo jamaca mufradka ayuu shabaha saas daraaddeed marka qaarkood sida mufradkaa loola dhaqmaa oo waxaa lagu sifeeyaa mararka qaarkood isim mufrad ah afcaal oo waxaa arkee sifo ah waxaa sifada ay u tahayna uu yahay isim mufrad ah sida min nudfatin amshaajinti hadda aan soo maraynay mararka qaarkoodna sidoo kale waxaa dhacdaa damiir mufrad ah inuu afcaal u soo laabto saas daraaddeed waxaa loola dhaqmaa afcaal sida mufradka loola dhaqmo haddaba mufradka marka loo nisbaynaa sidiisa isagoo ah ayaa loo loo nisbeeyaa sidiisa isagoo aha loo nisbeeyaa afcaalna sideeda iyadoo ah ayaa loo nisbaynaa oo calaamadii jamaca aan waxba laga taaban ama mufradkiisii aan loo celin annasabu ila ismi ljinsi ljamci ismu jinsi jamaca dii wax loo tiirinaa ismu jinsi jamacna waa midka mufradkiisu ta uu wato mufradka waxaan ahayn ee ixtimaala mufradnimada iyo jamacnimada oo mudlaqa ahna uu ta-la-aanta u yahay ismu jinsi jamacan mufradkiisa ta ayuu wataa laakiin midka ta'da aan wadanin wuxuu ixtimaalaa hal labo saddex afar iyo shan iyo ka badan oo macnaheedu uu yahay jamac in loola jeedana waa ixtimaalaa in hal loola jeedana waa dhici kartaa haddii aad tidhaahdo shajar shajarkaas wuxuu ixtimaalaa hal geed labo saddex waa ixtimaalaa si marka loo sooco hal marka loola jeedo shajaratun waa in la yidhaahdo marka loo nisbaynaa haddaba see la yeelaa wahuwa maa yufaraqu baynahu bayna waaxidii bilyaaya wita asaga iyo waaxidkiisa ya iyo ta ayaa lagu kala saaraa qowmun qowmiyun baa la leeyahay sidiisa ugu nisbayne carabun carabiyun baa leedahay acraab acraabiyun baa leedahay acraab miyaysan jamac ahayn maya jamac ma aha oo haddii la yidhaahdo acraab waxay jamac u tahay carab khalad baa ka imaanaa waxaa ka dhalanaya mufradku inuu ka guda weynaado jamaca ilaan acraab waxaa la yidhaahdaa dadka baadiyaha degan oo carabta ah carabna waxaa la yidhaahdaa dadka luqadaas carabiga ku hadla ama baadiye ha deganaadeen ama ha deganaadeen magaalada marka carab oo mufradkii adigu ah ka dhigtay ayaa wuxuu shamlinaa kuwii baadiyaha deganaa oo acraabta ah iyo kuwii magaalada ah mufradna jamciisa kama guda weynaa karo saas daraaddeed waxaa leeyahay acraab jamac uma aha carab tamrun waxaa leedahay tamriyun waraq waxaa leedahay waraqiyun marka ta'dii waxaan ula jeedaa jamacaa sidiisa ugu nisbaynaya haddaba tamrun tamriyun baa leedahay shajar shajariyun baa leeyahay baqar baqariyun baa leeyahay waraq waraqiyun baa leeyahay annasabu ila ismi ljamci tiirinta ismi jamac loo tiirina ismu jamacani waa jamac laakiin jamaca tagsiirka wuxuu uga duwan yahay owsaantii jamcu tagsiirka lagu yiqiinay ku imaan maayo jamcu taksiirka sida uu yahay halaatha fa akhar ayuu asna kan wuxuu yahay halaatha fa akhar laakiin awsaantii jamcu taksiirka oo lagu yiqiin ayuusan ku imaanayn sidoo kalena wuxuu kaga duwan yahay jamcu taksiirku waaxid buu leeyahay sida qaalibka ah isimkan jamac inuu waaxid leeyahana waa dhici kartaa inuusan waaxid leyna waa dhici karta haddaba meesha uu leeyahay wahuwa maa laa waaxida lahu min lafdihi isimka jamac waxaa laga dareema inuu leeyahay waaxid ma laha laakiin sax ma ahne mararka qaarkood waaxid buu leeyahay oo waxaa ka mid ah rakbun oo waaxidkiisu raakib uu yahay nafar waxaa leedahay nafariyun ibil waxaa leedahay ibaliyun rahtun waxaa leedahay rahtiyun annasabu ila lismi lmurakab isimka murakabka ah tarkiibkuna saddex nooc buu ahaa tarkiib idaafi ah iyo tarkiib masji ah iyo tarkiib isnaadi ah dhammaantood uu ka hadli doonaa alidaafi yunsabu ilaa cajuzihi qeybta dambe ayaa loo tiirina oo macnaheedu uu yahay qeybta hore waa iska tuure qeybta dambe ayaa yaa u nisbaha la raacinaa abuubakrin abuuda iska tuur bakri la imaw yaa u nisbahana xagga dambe ka raaci albakri baa leeyahay ibnu cabaas ibnida iska tuur alcabaasi baa leeyahay ummu kulhuum ummi iska tuur alkulhuumi baa leeyahay cabdulashal waxaa leeyahay alashhali cabdumanaaf waxaa leeyahay almanaafi almasjid yunsabu ilaa sadrihi tarkiibka masjiga ah qeybta dambaa la iska tuuraa qeybta hore ayaa loo nisbeeyaa xadramowt qiyaasku wuxuu ahaa in la yidhaahdo xadriyun laakiin waxay sameeyeen labadoodiiba isku gooyeen markaase waxay yidhaahdeen xadara miyun xadarana waa soo qaateen mowdkiina miin bay kasoo qaateen markaase waxay yidhahdeen xadara miyun laakiin qiyaasku wuxuu ahaa in la yidhaahdo xadriyun alisnaadi yunsabu ilaa sadri tarkiibka isnaadiga ah qeybta hore ayaasna loo tiirinaa ta'abada sharan waxaa leedahay waa nin magiciis oo shaacira oo jaahili ah ta'abatiyun baa leeyahay sharantana waa la iska goynaa wallahu aclam